dagaalan dagaalan dagaalan dagaalan soo diyaargarow walaal dhiiggaaga hurhe diintaada difaaco dagaalan dagaalan soo diyaargarow walaal dhiiggaaga hur diintaa difaaco gaala quurulayda burburiyo taangigooda bakhtigooda jiidaay beebahooda fuula dagaalan dagaalan soo diyaar garow walaal dhiiggaaga hur diinta difaaco adduunkan adduunkan adduunkan dhammaantiis shareecada rabbigeen baa lagu maamulaayaa waan diidna diidnay dastuur gaaleedka diidnay amxaaro injire iyo mushrikiinba diidnay dhammaantiin dhammaantiin dhammaantiin dabka qaada na keenoo dagaalama baktigooda jiidaay beebahooda fuula dagaalan dagaalan soo diyaargaro walaal dhiiggaaga hur diintaa difaaco